wahada kufrun sariixun taasi gaalnimo cad bay noqonaysaa liannahu nafyun liqowlillaahi tacaala qowlkii ilaahay iyo nusuustaa kala duwan anfayat bal nafyu liwujuudi subxaana marka saa loo dhigo dee waa macduumun sifadii bay noqonaysaa iyo waxaan jirinoo wujuudkiisiibaabu anfiyaya laakiin wain araada hadduu ula jeedo waana tii sheekhu ula jeeday horenaan ugu soo sharaxnay annahu ilaahay laysa inaanu ahayn bimaxsuurin mid isagu ku kooban fii shayin mawjuud waa jihaadkan dee makhluuqa ah isagu mid ay koobaysa ama kuma kooban jihaadka makhluuqa taas hadday tahay fa haadaa xaqun kaasi waa qowl xaqa weeyaan oo dee bal markaan xagga jihaada inkaarkiisba labada ictibaar buu noqon marka kolley waa hadalkii marka horeba baan soo horraysiinayo alfaadaha caynkana markii dee musalaxaad dambe yimi ay yihiin macnaheeda dee marka hore aynu tansiihaan ugu fasirnayna macno ka badan looba adeegsaday qolooyinka inkirayna adigu adiguba maalan marka inkaarkooda uu dee soo gelay matalan shaygan xaq ah iyo kolkol waxaan kale oo xaq ahayn meesha uu soo galay kuwa sugayana waxyaalo dee baatil oo imika dee taxdiid ama ilaah kunka iyo xaqiiqadiisoo la ogaado ama la xadeeyo iyo umuur ay soo gelayaan ama tashbiih ay soo gelayaanoo baatil aan salafka qowlkiisii ayna soo galay haddii salafkii barhkood lagaba soo naqliyayna ise ibnulmubaarak oo kale iyo ilaahay dee tan baan ku ognay uu kaba lahay aimada ama kutubta laynoo soo naqliyo kollay wuxuunbuu sugayay waa culuwiga ilaahay unbaa ujeedadiisa iyo sugitaankiisu ahayd bal umuuraha caynkaas iyadna wax la imanaya waa in layska ilaaliyo oo ujeeddada lagu gaabsado wixii nusuusta ay kuba timi xagga ihbaatka nusuusta waxay ku timi xagga nafyiga taas baa inoogu filanba wixii intaa ka badanna bal ruuxii isagu kuba qowlay dee iyo kutubtay dhacday uun aan dee iyadoo labada jiro midun la jiro ama dee lagu xukminin waa xaqnimo ama baabilnimo horta la hubsado oo maxay hadalkani keenaya ama nafyigan ama isbaatkani keenaya maxaa maqsuudka qaa'ilku yahay marka maqsuudkii qaa'ilka iyo wuxuu uga jeeday markaasaa la odhan karaa wixii dee hadduu nusuustii waafaqana waa xaq hadduu nusuusii khilaafayo sidaana weyn wixii noo sugnaa u khilaafana waa baadil markaasaa la odhan karaaye laakiin intaan taa la ogaan nusuustii bal maalan marka hadhow loo baaldhigin labada dee tafsiilka ama hadalka ujeedadiisa in la yidhaaho xukum lagu rido taasna wax habboon maaha oo iyada taasoo kale dee bal umuurihiinoo kale waa taas waa cibaaraadkii iyo intan wixii ictiraadka meesha jira ee sheekhan matnigiisa dee waxa weeyaan ay ku ictiraadeen barhkood shaarixa hore iyo walibana dee ictiraadkiisaasi waa ictiraad hufan horta hornaca dhan buu kala horraysiiyey sheekha ujeedadiisu caddeeye waxyaalahan kale lawaa awaasiftee meesha imanaya xaasilka laakiin aad si fiican hadallada dahabiyaan soo naqlinay inaan xag isbaat iyo xag nafyi nusuustu waxay ku timi lagu gaabsado oo dee cibaaraadkan dambe mar dambe la yimi taxtamilu xaqan wa baatilan ama macnahan marka hore dee ruuxu ugaba jeedo wax ko kale kasii badan markaas dee waxaan soo jiidanaysaa ma kulansanaysa bal taas la iska ilaaliyo haddii xataa taa la arkana inaan dee meesha lala soo boodinin waxani waa xaqiyo waa baatilta lala soo boodine bal qaylka maqsuudkiisiyo iyo ujeeddadiiyo waxaas iyo si nusuusii loogu bandhigo wixii markaa nusuustu sugtayna xataa horanayaa nasugu iman ina loo qaato wixii nusuusta anfiyadayna loogaba tago taas bay khulaasadu noqon alkhulaasa in allaha tacaala ilaahay yuraa yowma alqiyaamati bilabsaari waa la arkayaa maalinta qiyaamaha jannadana waa lagu arkayaa mu'miniintii oo aba naciimka ilaahay ugu nicmaynaya ka ugu weynba arasaadkana intaan janna laba gaadhina dadkii mu'miniinta way ku arki doonaan bil absaari absaar bay ku arki yaraahu lmu'minuuna mu'miniintuna way arkayaan xaqan waa dee ru'yo xaq ah oon ahaynuun yaqiinsiiyo cilmiyo sida dee qolooyinka ru'yada inkaraya ay kuma fasireen min kayri an yuxiidu bih laa tudriku labsaar iyagoo dee ru'yadaasi ru'yo ay ixaadaynayaan aanay ahayne way arkayaan rabbigooda way arkayaan min kayri idraaka waxa weeyaan oo ay ixaado wahada kaasna in ilaahay xaqiiq ahaan loo arkayo iyadoon dee markaa ixaadadaas iyo takiifka ama tashbiihaas iyo ama taasi aanu jirin ruuxuna uu ictiqaadiyo aragtidaasuu rumeeyo taasun oo inay sugan tahay oo dee dadkii mu'miniintaha waatan ilaahay ba yii siduu shaafici daliishaday kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ilaahay wuxuu sheegay kuwii gaalada ahaa rabbigood inay yihiin kuwa laga xijaabayo marka halkaa maxaa inoogu sugan dee dadkii muminiinta ee rumeeyey inaan laga xijaabahayn oo kol haddii kuwan ciqaab ahaan iyo sakad ahaan iyo cadha ahaan ay u muteen in rabbigood ay arki waayaan oo lagama xijaabo dee kii muminka ahaa rabbi ka raalli noqday abaalmarinayay marinayay isagii markaa maxaa meesha taal in ilaahay subxaana watacaala tacaala dee uu arkayo rabbigii uu arkayo shaafici istidlaalkiibu ayd aayaddaa kale xaggan ru'yada u daliishadayna wahaada kaas arrinku inay ru'yadaasi jirto qiyaamo oo dee ama carasaadka ha noqoto ama janna dadka mu'miniinta ay arki doonaan shalayna waa kii daarusalaam aan soo aragno waa jannada dhexdeedaoo dee sheekha cibaaradiisii horena liahlijanna taas bayda waatan idhi maya dee inka horaysana araggu waa dhacayaaba huwa madmuunu alaahaari fi hada albaab aahaar waa jamcu aahar waana wixii lasoo naqlinaya la warinayey halkan mahase dee ama kutubta qaarkood muxadiiinta ama fuqahada ama barhkood dee istilaaxaan ay ugu tageen asarku inuu yahay wixii saxaaba iyo taabiciin iyo laga soo naqliyo ka kalena xadiis lagu magacaabayo ee waa axaadiistii rasuulka ilaahay xaggiisa kala sugnaatay oo way tawaaturtay waana axaadiis badan kuwana waata aan soo aragnayn markii hore kuwa soo aragnay wixii madmuunkooda ahaa markaynu isu geysano macnaheedu taas weeye in ilaahay subxaana watacaala dadka mu'miniinta ay arki doonaan oo ay ku arki doonaan qiyaamada carasaadkana ay ku arki jannana ay ku arki walwaajibu cala almuslimi waxaa isaga waajib ku ah ruuxa muslimkaa an yabtacid can itaawiil umuuraha nusuusta ay kuba timi ay ku sugnaatay waxaan naskiisu sugnayn dee iyada markaa abaabka ma soo gelayo waxaa nusuusta ay kuba timi inuu taawiil u awilo macnaha daahirkaa ka kaxeeya iyadoo nas ka kaxeeyey aanu jirin taas inuu kaba fogaado iyo wa kalaami tacdiil dadka iyagu tacdiilka wehelka ilaahi subxaana wa tacaala waxa weeyaan waxyaalow isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisa kuba sifeeyey diidaya ama awilaye wax kale kuba awilayaba taa kalaamkoodii inuu iskaba dheeraado jaanibka kalena wayaclamu ogaado an allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala si uan u tashbiih ugu dhicin waayo had iyo goore isbaatka tansiiha dadka beesan oo kale taawiilka mid laba yimi may haynuun iyagoo dee nusuus unseeda u diidan oo kale macnaa dee waxa weeyaan meeshii tansiihi baa meesha jiray oo yidhaha ilahay baan ka nasahaynaa inuu makhluuqiisii wax ka mida ah shabaho haddaba tansiiha mubaalaqadiisii iyo ku-xeeldheeraantiisii ayaa muxuu keenayba ee umuuro nusuusi ay kuba timi oo ilaahay uu isku sifeeyey ama rasuulku ku sifeeyey ina iyagoo tansiih kaba cararaya ay u awilaan oo kale oo markaa taas haddaba ine waa tansiih fogaanteed jaanibka kalena iyadoo isbaat dee nusuusiba ku timi haddaba wixii ilaahay sugay aan sugno rasuulkiisii oo u sugay aan u sugnoon kuma sifayno taa ku xeeldheeraanteedii aad lagu xeeldheeraan iyo mubaalaqadii jaanibkaas ayaa maxay timi oy keentay in lagu dhaco tashbiih iyo takiif laguma dhaco marka xaqina labadooda u dhaxeeya ictidaal fi tanziih iyo ictidaal fi lisbaat oo arrintu ay noqotona waxa weeyaan laysa ka milihi shay ruuxu taa wala caqiidadiisii hadduu taa wax ka duwan ictiqaadiyo khalqigiisii kuma shabaho dee walaka nusuustii buu beeninaya xaggii isbaatkana wixii ilaahay isagu isku sifeeye ama rasuulkiisu isku sifeeye isagoon kayfiye u yeelayn rumaysanna xaqiiqatee laakiin kayfiyo ilaahay u bandhigayo si ay tahay oon kayfiye u yeelahayn oon tashbiih xaggiisa kama dhacayn inuu sugoo labadoodii markaa taa u dhaxaysa ayay noqona dee tii nusuustiina ugu camalfalaye dariiqii dee markaa mustaqiimkaana uu kuba marayay haddaba inuu taawiilkiina uu kaba dheeraado wayaclamu uu ogaadana dhinaca kale an allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala mid ka nasahan inuu yahay can alxaadisaati waxyaalaha soo darinaya iyo dee waxa iyaga wuxun inuu kala shabaho waa munasahun inuu ka nasahan yahay can an yushbaha inuu shabaho saa'ira almakhluuqaati makhluuqaadka dee laysa ka mili shay makhluuqaadka dhammaantood saari bimacna ljamiicna way u timaadaa bimacna albaaina way u timaadaa halka waa bimacna ljamiic weeye makhluuqaadka dhammaantood inuu wuxuun uu kaba shabaho inuu ka nasahan yahayna taa inuu ictiqaadiyu taasna yaqiiniyu ogaado marka haddii taa la yimaado dariiqii salafna waafaqaya nusuustiday kuba timi waana siraadkii mustaqiimka diintiisna taasay ugu badbaadaysaa oo kale oo dee taasay diintiisna ugu badbaadaysaa bal munaaqashada idinka eegan koley hadalka inala yar kor dheeraada casharkaatun buu nooga jooga allah subxaana watacaala aclam qaala alimaamu almu'alifu raximah allahu tacaala walmicraaju xaqun waqad usriya biاnnabiyi sala allahu calayhi wasalam wacuruja bishaksihi fi lyaqdati ila asamaa <clears throat> wuxuu yihi sheekhu walmicraaju xaqun wa naquulu waxaan odhanaynaa dee waa hadalkiisii hore inoo soo bilaabmay isagoo dee ictiqaadkii fuqahaa lamid loo ictiqaadkii ahal salafna caddayn walmicraaju micraajku xaqun xaq weeye waa wax jira oo sugan oo dhacayba oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ilaahay ku karaameeyey oo kuba sharifay micraajkuna waa furitaankiisii uu samooyinka iyo dee wixii halkii ilaahay gaadhsiiyey uu fuulay taas baa micraajkaasiya <clears throat> haddaba walmicraaju micraajku xaqun waqad usriya waa la dheermiyeyo binabiyi nebigii sala allahu calayh wasalam waa la guurogeliyo waqti habeennimo ayaa laga kaxeeyey maka oo la geeyey isagoo dee jibriil laba socdaa la geeyeyna baytulmaqdis wa curija waana la korsiiyey oo bishakhsihi waa shakhsigiisii maaha ruuxdiisii oo keliya maaha shaksi waxaa la yidhahaa ruuxda iyo jasadka wada jira ayaa shaksi lagu magacaabaa saa addoonba subxaana aladii asra bicabdi addoonku u noqonayo majmuucu ruuxi waljasad uu noqonayo ruuxdoo keliya aanu ahayn oo arrinku mana may ahayn ruuxdoo keliyana may ahayn waa ruuxdiisi iyo jasadkiisiyo wada jira ayaa la korsiiyo la fuushiiyey filyaqdati soo jeediye isagoo rasuulka ilaahay soo jeeda ila asamaa'i samooyinka uma ilaa xayu shaa allah dee halkaasna laguma dayno waaba la dhaafiyayo ilaa dee meeshii ilaahay iraadeeyo ayaa la gaadhsiiyey oo la fooshiiyey oo min alculaa sarrayn ah wa akramahu allahu ilaahayna wuxuu ku karaameeyey bimaa shaa wixii uu doono oo dee waxyigii uu waxyooday iyadoo dee toos ahaanba ula hadlay salaadihii uu ku soo waajibiyey isagiiyo ummadiisa waaba mansiladan kayrkii aan la gaadhsiin oo la gaadhsiiyeyna waaba dee takriim iyo tashriif cibla wadaagsatayba aanay jirin aduu wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu waxweeyaan doonay ayaana ku karaameeyey wa waxaa waanu waxyooday ilaahay ilayhi ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkiisii muxameda ah, wuxuu u soo waxyooday maa awxaa wixii u waxyooday ee ilaahun baaba ogaa taas iyo intuu gaadhsiisan yahay maadyaa imika usluubka noa litafkhiim iyo weynayn la weyneynayo oo almuxaabihi waa waxaan laysu soo waxyooday ilaahay uu waxyooday rasuulka oo la weyneynayo weeyo ilaahay fawaxaa ilaa cabdihi maa waxaa wuxuu addoonkiisii muxameda ah u waxyooday wixii u waxyooday macnaha isheedadu waa haddee litafkhiim iyo tacdiim biamaa waxa weeyaan arrinkan lagu soo waxyoodayna mahadda inaan wada ognahay oo ama waxyaalihii halkaa haddaan qaybo bal axaadiisii mucraajka inooguba soo aroortay adugu waxaa la arkaa qaybana inaynaan be adugu ilaahay wuxuu u waxyoodin baaguu waxyooday maa kadaba ma inkirinoo muu qoonsan maa kadabanaa aayadda way noo soo socotaaye waa la aqriyayba iyadoo la shadanaado qiraa'adaad tafqiilka ana ama tashdiidka ana laba aqriye macnaa muu qoonsanoo alfu'aadu waa fu'aadkii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh maa wixuu arkay wixii uu basarkiisa ku arkay basarkana gaar ahaan baaba ilaahay u sheego maa zaaqa albasaru wamaa daqaabuna oo dee waxa weeyaan haddaba waxa uu basarkiisii ku arkay qalbigiisii dee waa taas oo wax xaqiiqo oo waaqacay ahayd oo ma qoonsano ma inkirinba ama ma beeninba fasala allahu calayhi wasalama fi laakhirati alula waa dee salligii xuquuqda rasuulka ilaahay noogu leeya ama dee waxyaalahaaba kaba mid ahaa ay ahaydna inaan kuba sallino hadiyo goor bal marka ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisii ha kuba salliyo hana badbaadiyo fi laakhirati waluulaa waa dee taa dambaysiyo horaban fiqradii matnigii waa tan sharaxin almicraaju mifcaalun min alcuruuji wahuwa sucuud lafdigan ama dee ismigan almicraaj wasankiisu waa mifcaal waa sartiisa iyo wasankiisa dee micraaj oo mifcaal buud yahay min alcuruuji waxaana uu ka soo jeedaa walow dee ismi curuujku uma sariyey kana ismu aalle uu yahay furitaankii curuuj buu imaka ka soo jeeda ama yahay wahuwa sucuudu curuujkuna ascuud fuulitaanka meel sare la fuulo ayaa curuujta layidhaha sacuudna laydhaah marka micraajna waa dee ismi aalle weeye oo waxa uu abakan yidhi walmucraaju de waana wasan qiyaasa mifcaal iyo mifcaal iyo mifcala mifcal iyo mifcala waa dee waxyaalaha uu kuba yimaado wixii aale ee lagu camal falo uu kuba yimaado markaa waxa weeyaan sanoo kale dee ishtiqaaqna yihiin ma mushtaqa yihiin walmicraaju micraajku alaalatu aalada weeye alatii yuscadu fiiha iyada dhexdeeda ama wax lagu fuulo oo san oo kale iyo wixii wax lagu koro lagu fuulee meel sare lagu fuulo ayaa dee luq ahaan mucraaja laydhaah mucraajkan deena iyada laakiin kayfiyadiisa iyo suu ahaa taasi waa umuuraha qeybka ah aan rumaysanayno laakiin aynaa dee kayfiyadiisii ogeyno waa wax qaybo sifadii uu lahaa iyo taasiyo wax laynoo caddeeyey ma aha laakiin asalka micraajka ah aaladan ama waxa wax lagu fuulaa micraajka asalkiisu yahay rasuulka ilaahayna samada waa la fuushiyey waana taas micraaj baa laguga magacaabo dee waxaa lagu fuushiyey laakiin kayfiyadiisyata iyada taasi waa umuuraha qeybka ayuu kaba mid yahay marka wuxuu yihi sheekhu raximahullahu tacaala taasi waa intii lafdiga uun dee kalimaadkaas kelimada keliyu ka sharxaybeen waa ahlusunnati ahlu yusbituuna way sugayaan lilnabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay curuujan furitaan ila samaa'i samooyinka uu koroo la korsiiyey bishakhsihi waa dee isagoo dhan oo dee jasadkiisiiyo ruuxiisii wadajiray wada jiraan la fuushiiyey bishasii bijasadii wa ruuxi bishasiin bay fasiraysaa waxaan leeyahay shasigu waa jasadkii ruuxa wada jiraa shasi la oo dhan haddaa waa bijasadii wa ruuxi culuj bay u sugayaan rasuulkii ilaahay samooyinka uu fuulay oo halkaa ilaahay subxaana wa tacaala dee korsiyuu gaadhsiiyey isagoo dee markaa aanay manaam arrintu ahayn ruuxdoo keliyana aanay ahayn isagoo soo jeedo jasadkiisii dee waxa weeyaan iyo ruuxdiisii ay wada jiraan halkaa la fuushiiyey taas bay sugayaan wadaalika kaasna macnaa waa curuujkiisa waqtigiisii waqtigaa samooyinkaa la fuushiisiye rasuulka ilaahay uu korayna leylata alisraa'i habeenkii isrihii bay ahayd walisraau isruhuna thaabitun bilkitaabi wasunnati walijmac kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaacuu ku sugan yahy oo macno wuxuu leeyahay laba arrimood baa wada jiro habeen keliya wada dhacay mid waa alisraa oo iyada taasi dee qur-aanka naskiisuu inoogu sugan yahay oo ciddii inkarta ama beenisaa waxa weeyaan waabay ku gaaloobaysaa naskii qur-aankiibay beenin oo waxa weeyaanba dee waa subxaana aladii asra bicabdihi aayadda inoo soo socota taasi waxay ahayd un markaa maka ayaa laga kaxeeyey waqti habeennimo ah. markaas isagoo dee ay jibriil iyo mala kale laba socdaan buraaqii fuushan sii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh axaadiidiisii saxiixaydee baabkan inoogu caddeeyey wuxuu markaa gaadhay baytulmaqdis buu gaadhay halkaasna kollay salaad waa ku tukaday ambiyadiina waa loo soo ururiyey rusushii waa loo soo ururiyeyoo iyagana wuu tukiyey bal markaa tukintiisu ama dee waqhtigaa hore uu tegayba haba noqoto see bacd alculamaa qowlkooda uu yahay ee dee bal maalan ama markan dambe uu samooyinka kaba soo noqday oo iyadana halkii uun uu ka soo degay marka halkiina haddana socodkiisii maka dee uu kaba yimi taa haba noqoto say dee a'immada qaarkood ibnu kahiir iyana ay doortaan kollina waa laba qowl oo jiro dee xaafid ibnu xajar ibnu kathiir iyo qolooyinka laba laba qowlay ay kala leeyihiin weeye bale laakiin dee arrinkuna wax sugan oo axaadiisii inooguba sugane emaa wuxuu ahaa qabla almicraaj mise bacdahu buu ahaa ma intaanu samooyinka fuulin buu ahaa mise waa marka dambe dee waxyigiina uu soo xambaariyo wixii ilaahay ku farad yeeliyo tashriifka waynu la kulmay soo noqodkiisii bay ahayd bal waa adigu kollay labadaba ixtimaalada waa jiraan waana laba qolo ah culimmada qaar ay ku kala tegeen ee waxa weeyaan isru halkaas waa micraajkuna waa adigu dee safarkiisa hore uu kuba tegay in baytulmaqdis wixii ka dambeeyey ee samooyinka uu fuulay <coughs> iyadna axaadiid ee saxiixayda haabitada baag bay noogu sugan tahay waa waata suuratu dee nejmina aayaadkeedu waa dee macnaha iyadna waa inooguba sugan yahay kaasna micraajkan marka wuxuu uhi wakaana wuxuu aha isruhu min makkata ilaa beyt ilmaqdis maka ayaa isrihiisaas uu isagu ka bilaabmayay oo dee waxaa la geeyeyna beytulmaqdis xaysu meeloo qaala tacaala rabbi yidhi subxaana aladii asraa bicabdih waa arrinkan baadeeyey waxau nasahnaaday ilaah asraa elmiyey bicabdi addoonkiisii guulogeliyey laylan habeen oo dee waa waqti habeena waa habeen in kaba mid ah walow asraa ficilkuna oo macnaha inoo keenayo dee kolay laylantanna koley culamada tafsiir waatan ay dee waxyaala munaas ay sheegaan umuuro ay waxa keenay oo halkan dee inaanu habeenkii oo dhan wada qaadan be jus ama habeenkii kaba mida ah, ayaa isrihiisaasi ahaan min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baarakna xowlah xayu meeloo sallaa uu tukiyey rasuulka ilaahay imaaman xaalu yahay isagoo imaama bilambiyaai ambiyadii calayhim assalaam bal markaa kaasi waa isrihii oo waa safarkiisa baytulmaqdis wa habata almicraaju kadalika ila alsamaa'i bishakhsihi sharif waxaa kaloo sugnaaday oo sugan ee micraaj iyo fuulidda uu samooyinka fuulay iyadoo dee xaaladeed saasoo kale ayuu inoogu sugan yahay saade isruba uu sugan yahay bishaqsihi shariifi shaqsigiisii shariifkaa bal markaa kollay labada arrimoodba dee waa tanoo nusuustiiba inoogu sugnaatay oo waana tan iyo waxaan ictiqaadinayna kaba mid ah oo waxa weeye taas weeye Eh, waxaanay culimmadu yidhaahaan xaggan xikmadda kuba sugan in rasuulka ilaahay isagoo maka joogo unaan halkaa samooyinka laga fuushin oonu halkaa dee micraajku oo halkiina aanu kaba soo noqonay horta marka hore la geeyey baytulmaqdis la geeyey dabadeedna micraajku halkaa dhacay dee waxa arrinta yidhaahaan culimmadee kuba sugan haddee marka horeba dee toosa u dhaco maka inta laga qaado samooyinka la fuushiisiyo ee uu ku soo noqdo taas haddana habeenka dhexdiisiiba soo noqdo qowmkii dee qureysheed ee dee kufaarta ahaa samooyinka iyo taasi dee waxay arkeen ma aha umuurahaas la waxa dee rasuulkii ilaahay inuu dee maalan ay arkaan wasfigiisiyo tilmaantii uu sheegay inay runta iyagu u rumeeyaan baan jirteen E laakiin maka oo kale markaa uu ka tego horta baytulmaqdis tegay waa dariiq ay mari jireen waa dariiq ay u safri jireen xagga dariiqa inta loo soconayo masaafada waa ogaayeen baytulmaqdisna dee rag badanoo raggooda kaba mid ah oo tijaaro u tegay dhulkaas ayaa arkay oo masjidka iyo magaalada iyo way soo arkeenoo way yaqaaneenoo rasuulka ilaahay markuu tilmaamo ee uu sifeeyena uu tilmaamayba markii uhi rasuulka ilahay halkaasaa ah, xalay geeyoon kaba imi haddana oo dhexdiina haddana u hooydayba amaan kaba soo toosan waa kuwii dee been weyn bay kuba tiriyeen markii dambe rasuulka ilaa xidhaa noo sifeeyo noo tilmaan markuu u tilmaamay iyadoo ilaahay horkeeno habeenkii isha ishakamuxagaagugamu bogan eh, laakiin markii dee waa la horkeenay iyaguna way joogeen rasuulka ilaahay baa su-aalahay weydiiyeen iyo sifadiisii oo dhan buu u wada sheegay markaasa maxaa hadalkooda ahaa ama nacta faqad asaab tilmaantii u gartay tilmaantii meydku lahaa si fiican buu uba sheegay laakiin hadday saba u noqoto ee taasi may dhacdeenoo waa deeno nooc xikmo iyadoo dee waa yar munaasabo oo melihi xikmada taa wada ahaydoo dee xikmo ilaahay subxaana watacaala dee waa taas intaa inka badan baaba dee xikmooyinka inooguba suganay ahaayeen kulankan rususha uu laba kulmay iyo dee waxyaalo kaloo badanna way kuba sugnaayaane laakiin waa xagga isku xidhanka iyo taasoo kale ayaa nooc dee bal maalan ah xaggaa inaan toos looga qaadin maka oon toos loogu soo celine horta baytulmaqdis la geeyey ayaa dee umuurihii kaba dhashay bay taasi kaba mid tahay adaba xayfu meeloo saciida uu fuulay rasuulkii ilaahay xataa samaai saabicati ilaa samada toddobaad lagala gaadhayo xataa kaana ilaa uu noqday cinda sidratilmuntaha geedkaa sidratulmuntaha la yidhaaho oo dee waataa qur-aankaba inoogu sugan suuratu najmi geedka agtiisa ilaa rasuulka ilaahay kuba sugnaaday uu arkay dee wixyaalihii daboolayba ee dee waxa weeyaan ahaa dee waxaan laba sifayn karin waxaan la tilmaami karin haddana rasuulka ilaahay dee basarkiisna intii loo xadeeyey ma gudbin qalbigiisima inkirin oo kaama zaaqal basaroma cindaha geedka agtiisana waxa aba jannatulmawa jannada jannatulmawa habeenkaas sanadana waa la tusay naarta wuu arkay waxyaalo badan oo dee aayaadka rabbigiiyo laqad ra'a min aayaati rabbihi lkubraa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala habeenkaas ee tusinteeda uu tusiyey u ku wada karaameeyey wa akramahu llahu tacaala ilaahay waa karaameeyeyoo bimaa shaa wixii uu doono wa min takriimihi la hadalkiisiia iyahu isaga uu laba hadlay bikayri waasidatin waasida la-aan oo dee intii oo waxyigan intiisa badani ah wuxuu ugu imanayay biwaasidati jibriil laakiin habeenkaas oo kale ilaahay subxaana wa tacaala waa la hadlay fariidadiisan dee ama marka waxa weeyaan shantan salaadood ee ilaahay inagu waajibayo markii hore konton ahayd laakiin imikana kontonka ajrigoodii nelana ilaahay waa sidal-aan buu isaga ugu soo farad yeelaya ummadiisa oo bal waxa weeye taasna ilaahay subxaana wa tacaala waa ku karaameeyen halkan cibaaradiisa kuma sugna aragti rabbigii uu arkay iyo taas rasuulka ilaahay habeenkaas oo kale uu arkay oo dee waxa weeyaana kollay dee qowlkan shaarixan iyo in badan ho qowlkiisiiyo dee dad badan oo dadkan dambe mucaasiriintiina kollay dee waa qowlkoodu wuxuu noqonaya inaanu rasuulka ilaahay beenka aanu arag rabbigii aanu arag bicayni rasii aanu kuba arag ee arrinka uu jiray uu ahaa dee waxyigan iyo takliimkan iyo taas oo kale kolleyna hore ayaan markii ru'yada markaan soo haynay baanu xoogaa yar kaba ishaaray oo masaladan ah rasuulka ilaahay ma arkay rabbigii habeenkaasoo dee labadii saydhood miyuu ku arkay mise kumuu arag waa masala dee khilaafiya ilaah subxaana wa tacaala ru'yadiisuna waa taanirba intaa rasuulka ilaahay mooye horta dee adduunyada cid ku arkaysaa ma jirto waa aakhirowna araggiisu sidaa soo marnay rasuulkaana yidhi waclamuu annakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu isagaa yidhi xadiida saxiixa waxay ogaataan rabbigiin inaydan arkayn ilaa aa ka dhimataan laakiin rasuulka ilaahay taa ma arkay mise ma arag haddaan eegno saxaabadii oo kale ibnu cabaas walow kulna dee laga soo naqliyey taqiiduu ku qayday wuxuu ku arkay qalbigiisa oo dee iyadoo halkaa dee basiiradiisiiyo taasba araggiisaasi ah kolna ama uu idlaaqay ama dee tan lagaba soo naqliyey ibnu cabaas iyo qolooyin waxa weeye waa in rasuulka ilaahay rabbigii uu arkay habeenkaas caaisha iyona iyadoo aad baabay u diidaysay iyadoo laa tudriku absaar wahuwa yudriku labsaara markaas daliishanaysay iyadoo ruuxii taa weydiiyey tidhiba laqad qafa shacari macnaa waxa weeye dee beenna way ku sheegtayba taasoo waan joogicooday oo timaha igaaba istaagay hadalka aad tidhi arrinkiisa oo deetay aayaddan iyo sooba qaato bal taas caaisha koley ibnu mascuud iyo abuu hurayrayna qowlkoodu waaba qowlkaas dee intii ka dambaysayna khilaafku waa jirayoo bal marka waxaan leenahay masalada ru'yada rasuulka ilaahay oo rabbigii arkay waa masalo min asaxaaba iyo intii ka dambaysayba khilaaf jiray de waxa weeyaana arrin kalena way jirtaa nusuusta meeshan kuba timid ee la kala dariishadayna waa nusuus kolley maaha nusuus sariixa ah oo aan nidhaahno jaali bay xataa aragti la-aantana dee waa nusuusta caamkee laa tudriku absaari iyo iyadu sariix kumaaha rasuulka ilaahay gaar ahaantiisa inaanu arag nusuustan kalena bal waxa weeyaan dee waxa weeye inaan iyadna sariix maaha walow dee waxyaalo xoogaynaya aragti la-aantaasna oo ay jirto xadiid abu der oo rabbigaa ma aragtay ra'aytu nuuran iyo taas baan arko dee nuurkuna xijaabuhu nuur waa kii xadiid kaleba ahaa isna saxiixa inooguma sugano bal taas ba ay tahay calaa kulli xaalna waxaan leenahay masalada ruyada rasuulka ilaahay waa masalo iyadoo khilaafa halkan waa masalo labada jaanib midna dee wax sariixo oo qadciyo imakaan nidhaahno waa lama dhaafaan aanay kuba sugnayn waa masalo saa daraaddeed in waxa weeyaan labada dhinac midna ka inkirayana ee ru'yadaa inkirayna halkan naskanaad khilaaftay sariixoodee laguma tabdiicinayo taas haddii xataa in badanoo dawaa'ifta ka mideed beryaha dambe ay qowlkooda qabtay ka isagu sugayana waxa weeyaan dee halkan iyadana waxaan jirin baa la timi oo dee ilaahbaa de in adduunya lagu arkayo sugto saas lagu tabdiicinaya ma jirto waana hadal aada u qayimo kole mujalladka tobnaadiyaba dee hadalkiisu dahabi oo kale maruu masalada soo qaadota meesha dee tabdiic keenaysa cidda inkiraysaa lagu tabdiicinaya waa aragtida ilaahay subxaana watacaala qiyaamada iyo dee maxsharka dadka muminiinta ay kuba arkayaan oo dee nusuusteedu ay badan tahay san horeba usoo soo marnay ama halkan waxa weeyaan waa masalada dee ixtimaalka leh talabaad labada dhinacna markaa kii inkiriya kii sugaytoona toona tabdiic iyo tafsiiq kolkolba ibnu taymiya meelo qaarkoodna majmuuc ulfataawa wuxuu kaba dhiga dee taasi aanay jirin meelaha xafriyan mujaradka frilataahaana wuxuu kaba dhiga dee caaisho kaliya dee taasina qowlkooda dee jumhuurulculamaa jaanib kaleba ay tahay laakiin haddana umuuraha cankaasi walow masaladan masale farciya aanay ahayn masale cilmiya ay tahay haddana dee masaa cilmiga wixii sanoo kale khilaaf ugu jira iyaduna wuxunbuu la mid noqonayaa khilaafkanoo labadii jaanib midna dee mid lagu tabdiicinayo ama mid halkan ima jirto dee waxaana bal maalan kolley haddii laga hadlayana arrinku intaas cilmiga uun looga hadlo weeye dee bal maalan fulan baa san yidhi iyo fulan baa san yidhi bal haddii taasoo tarjiix iyo waxyaala loo baahdo bal waxaan leenahay waa masalo xaaladeedi iyo arrinkeedu taa yahay iyada taas wa akramahu llahu bima shaa min takriimihi aw biqayri waasidatin iyo oo maxay ah bimaa shaaa wixii uu doonay baa ilaahay ku karaameeye oo min takriimihi la hadalkiisa iyaahu rasuulka ilaahay rabbi la hadlay biqayri waasiatin waasidlaan wa sacuudihi kolay takriimihii bay noogu cadfan tahay maadan bayaanka u ahayd mintani maadan bimaa shaadibay bayaan u tahay oo wixii ilaahay doonay ku karaameeyey oo ahba inuu la hadlay waasida la-aan sacuudihi ilaa makaanin fuulitaankiisana uu fuulay ilaa makaanin uu gaadhay meel lam yasilu hayru hayrkii aanu gaadhin taas waa yadna karaamadii wa minaajaatillaahi lahu ilaahay bee mula minaajaadkoosii waa dee waase hadalkaa waa sida munaajaadkii rabbi isaga la munaajooday umuurahaas baaba dee wixii ilaahay ku karaameeyey ah iyo wamaa adlaca wixii uu tusay calayhi isaga korkiisa oo min axwaali ljannati wannaar jannadu la tusay naartuu arkay maalik khaasi annaar waa arkay umuuro kalena dee waata arkay sidrat lmuntaha id yaksha sidrata maa yaksha taas baaba iyadana uu arkay umuuradii cajaa'ib iyo waxyaalaha taa ayuu arkay rasuulkii ilaahay rabbi tusay waxyaalahaasoo dhanba rabbi waa ku karaameeye wauxaa waanuu waxyoodayoo ilaahay ilayhi ila nabiyi sala allahu calay wasalam maa awxaa wixii uu soo waxyooday waa almuxabihi baa tafqiimku uu yahay bal martalan wixii u waxyooday ayuu usoo waxyooday iyadna nooc takriim ahayn wa sharaca lahu wuxuu u jideeyey oo isagii dee kuba faradiyeeliye ummadiisa khamsa salawaatin shan salaadood filyowmi waleylati habeenkii iyo maalintiiba shan salaadood oo shantaa aan isugu nimaadna masaajida ayaa habeenka ilaahay uu kusoo farad yeelaya isagiiyo ummadiisaoo taasna ahamiyada salaadu ay cibaadaadka kale ka leedahay ay natuusaysa cibaadaadka kale waxyigiunbaa rasuulka ilaah dhulka jooga ugu yimi iyada dee ama salaadaha halkaa markii la gaadhsiiyey meel aan bashar gaadhin lagama dabci qeyrkiiba aanu gaadhin uu gaadhay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala quurahan waaweyn ee dee waxa weeyaan wax bal maalan ruux caadiyo qaadiba karo aan ahayn aragtideeda iyo taasoo kale ee ay dhacday rasuulka ilaahay intii loo xadeeyeynaynaanudha ka leexanba basarkiisu maa maazaaq albasar wamaa daqa ee uu arkay ilmihiisa ku arkay qalbigiisna ma qoonsanoo ma inkirinoo taas weeye ee de waa shayga xaqana ahaa waxaweyan taas uu arkay unwe bal kaana wuxua kullu maa kii ra'aahu uu arkay oo dee bimithlan qalbiga waxaan inu khayaal iyo suuro yahay wixii xaqiiq xaqiiqay ahayd waana arkay rasuulka ilaahayna meesha weyniye umuuraha la yaab kale ee lama qaadi karin aragtideeda rabbi baa habaata siiyey markaas qalbigiisna bal markaa arrinkaa dee waxa uu rumeeyey ee dee xaqa ahaayee ayuunbaabu ahaa arrinkan u arkayo bal kaana kullu maa ra'aahu bicaynay ra'sii xaqa waxalla wuxuu labadiisa indhood kuba arkay shay xaqa ayay ahaayeen tacdiiman lahu wa tashriifan calaa saa'iri alambiyaa waxaway iyadoo dee ay taas tay weynayn isaga lagu weyneyn sharifitaan ambiyadii kale kaleo dhan laga sharifay oo dee waana dee fadliga uu leeyahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey ambiyadii ilaahay isagoo aad i aad u karaameeyo oo u sharifay buu isaga haddana kaba fadilayo ee mansiladan aanay cidigaadhin buu gaadhsiiyey umuuraha cidi aanu tusineen u daalacsiin baa ilaahay daalac siiyey markaasaa waxa weeye oo fariidadan ilaahay ku waajibiyeyna dee saas isagoo maqaamkaas sare jooguu kuwa soo waajibiyey ee ahamiyada ay taasi leedahay daraaddeed bal haddaba umuurahaasoo dhammina wada xaq bay ahaayeen inqabat laftata lam taranii bima kadaba alfuaadu fahimta macna waa gaariga mid malaaintanin tafdiilkiisunbuu muujinaya loo tanqisaana nebiga kale uga sugnayn famuusa khara naqshiyan calayhi muxamadun lam yakun liyaziiqa bihna bal kaana kulu ma ra'ahu bicaynay ra'sihi xaqan tacdiiman lahu wa tashriifan cala saa'iri alambiyaa iyo wa idhaaran muujin oo liculuwi maqaamihi maqaamkiisa sare la muujinayo fowqa sala allahu calayh wasalama fowqa aljamiic wa kullu maa kaana haddaba bal kaana kullu maa ra'aahu bicaynay ra'sihi xaqan wa kullu maa kii kaana ahaaday fii hadihi alleylati almubaaraka habeenkaa barakaysan wax alla wixii dhacay iyaduna calaa wajhin haabitin can nabiyi sala allahu calay wasalam wajna dee laynoogu soo naqliyay sugan oo rasuulka ilaahay kaba sugan fi saxiixayn wakayrima isaguna kaana xaqan xaq buu ahaa oo kolliya intan dambena ujeedadu ama dee waxyaalaya tambiih baa inooguma sugano bal qur marka la eego dee mucraajkii iyo isrihiiba israhana suuratu isra waa kaa inoogu sugan micraajkii iyo waxyaalahaas dhacay boo dee rasuulka ilaahay umuuraha kuba tacalluqsanaaye kana mid ahayd jibriil inuu arkay isaguna isagoo suuradiisii rabbi ku khalqayba walaqad raahu nasratan ukhraa cinda sidrati lmuntaha waa jibriil aragtidaasi ee maha aragti ilaahay subxaana watacaala taa aayaddu gaar ahaanteeda intaasi ama cidda sugaysa ee ru'yadan rasuulka ilaahay u sugaysaa dee kaama daliishanayaane waxa weeye umuuro kale ayaa daliilkooda ama waxay daliishanayaan yahay bal qur-aanka wixii inoogu sugan dee waa shaygaa qur-aanka inooguma sugnaaday waxweeyaanoo waa waxa xaqa ah rasuulka ilaahi salawaatuullaahi wasalaamu calayna axaadiid kala duwan baa ama ha noqoto socodkiisaas ama khaasatan dee micraajkii iyo samooyinka iyo umuuraha kuwa tacalluqsan eh iyadna axaadiid kala duwan baa rasuulka ilaahi laynoogaba soo naqliyey laakiin waxaana jirta dee axaadiidta qaar aan inoo sugnayn baa jirta kutub kala duwan oo bacdalculamaa ay dejiyeen oo micraaj kuba magacaabeenna waa jirtaa se kutub badanoo rasuulka ilaahi barashadiisa uga waramaysoo dee aan iskutayo ahayn oo la dejiyay ay u jirtaa kutub dee waxaweyaan micraaj lagu magacaabo ay jirtaa akhbaar kala duwan iyo waxyaalo kala duwan baa ku sugan marka dee arrinka xaqi waa wixii inoo sugnaaday rasuulka ilaahay bal saxiixayn iyo keyrkeedba axaadiisa inoo sugan shay xaqa weeye waanaan ictiqaadinaa waan rumaynaynaa laakiin dee akhbaartaas kood ku sugan aan waxa weeyaan sanad sugan ama dee aqbal la aqbali karana aan loo hayn waxa weeye de waa micraajhaan iyo rasuulka ilaahay tashriifkiiyo karaama ugu sugan taas daraaddeedu looma aqbalayo waxaan dee la aqbalaya wixii rasuulka ilaah xaggiisa inagala sugnaada kulayna ibnu kahiir suuradda suuratulislaam bilowgeeda qaabka axaadiisii ku soo aroortay si fiican buu u tatabucaa isagoo dee imaam naaqidan oo dee waxyaalihii dee sugnaaya wixii kale kala saaraya waxyaale kolkol dee waa dhaafi karaan ruux waa basharo waa ka aamusi karaa umuura kolkol dhici karta cid kalena ay wax kala sheegayse laakiin safaxaad waxooga ayay qaadatay waxaan leenahay ciddii doonaysay bal inuu ogaado waxyaalahaa soo arooray ibnu kaiir oo kale masaadirtiisa muhimka ayuu kaba mid yahay kutubta axaadiia waasica sia fatxulbaari oo kale iyana riwaayaadku way ku sugan yihiin Eh, bal laakiin waxaan ogaadnaan kutubtan dee inta badan aan a'immadaasi aanay dejin akhbaaro caynkaasi ay kuba soo aroortay waxyaalo badan oo kolkol aan sugnayna ay jirto oo kolay dee lama ictimaadsanayo bal kuwa qaarkoodna inay been yihiin baaba laba ogyahay oo kitaab bayn ay u tiiriyaan ibnu cabaas ibnu cabaasna wuxuu alifay may jirin dee akhbaarta iyo umuurahaas mooyaane micraaj ibnu cabaas la yidhaah oo kolkol waxaan filaya magaaladeynana maktabadan bakri lagu iibin jiray oo kale oo micraaj ibnu cabaas oo kale wax ka intiraa ama waxyaalahaastoo dee akhbaarta ay badan tahay waxa ka asalkani waaba iska yaraanayaanoo dee taasoo kale in waxyaalahaas inaga digtoonaagaroone ruuxu marka umuurahan kuba tacalluqsan dee halku ka qaadanaya masaadirta iyo maraajicda aimadaasi ay dejiyeen weliba iyagu naqdiga iyo xifdiga iyo aqoonta xadiis iyagu wehelka ahaa kala saaraya waxyaalaha wixii sugan iyo waxaan sugnayn marka wixii rasuulka ilaah xaggiisa inooga sugnaadaa xaq weeye imaha macnuu wax kastoo dee laynoo soo naqliyey qiso kastoo halkaa la arkay iyo umuuraha ama khudabaha laga maqlo ama kutubta qaarkood ha kuga kutubta dee waxaweyaan qisoodinka iyo raqaa'iqda ama kutubta tafaasiirta qaarkood iyo kutubta bal maalan haba dhacdeen dadkii iyagu dejiina dadka iyagu aan ahayn nuqaadee xufaadee wax kala sooco ah aan ahayn dee waxaasoo dhan de lama wada ictimaadsanaya muhimku wixii nooga sugnaada habeenka axaadiistii soo aroortay iyada xaq weeye wlxawd aladii akramahu allahu tacaala bihi kiyaafan liummatii xaqun ay wanaquulu waxaan odhanaynaa ictiqaadkaas dee annagoo cadaynayna alxawdu xawdkii alladii xawdkaasoo akramahu llahu tacaala ilaahay karaameeyey xawdkan waxa weeyaan rasuulkii ilaahay dee uu kuma karaameeyey akrama uu karaameeyeyoo hu rasuulka allahu tacaala bihi ay bilxawd uu ku karaameeyey qiyaasan iyaduu gargaar u yahay qiyaas uu yahay liummatih markaa lasoo saaro dadkii meeshaa laysugu wada keeno aad loo haraado ummaddiisa najdo iyo iyo gargaar uu yahay ciddii ka cabtayna aanay dib dambayse u haraadahaynba xaqun isaguna shay xaqa weeye oo nusuus aad u badan axaadiis aad u badan ayaa xawdka ku timi oo dee markaynu eegno majmuucooda tawaaturtay dhowr iyo soddon saxaabi iyo wax ka sii badani ay warinayaanba taas baa inoogu sugano markaa taasna shay xaqa sugan oy tahay inaan ictiqaadin ictiqaadinayna weeye alluqatu kiyaafan ay najdatan wa iqaasatan waa gargaar dee imaka hay-atul iqaasa oo kale waatanaan arkayno qiyaasku dee bal haddaba markaa waa iyadoo dadkiibaa markaa badbaado ay u tahay dadkiibay gargaar u tahay ummadda Eh, nebiga sana xawd waaba leeya sida xadiid kuba yimi eh, rasuulka ilaahay xawdkiisa waa ka ugu weyn axwaad baa jirta ka ugu weyn weeye ka ugu badan weeye cid ku soo aroorto kaba cabtana rasuulka ilahay baa sidaa xadiid inoogu sheegay salawaatuullahi wasalaamu calayh bal markaa haddaba ummadiisa ayuu qiyaasi iyo najda ama iqaaso u yahay shay xaqa weeye abata waxaa sugnaaday can nabiyi sal llahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxaa kaba sugnaaday wujuudu alxawdi almawruud xawdkaas lagu soo aroorayo jiritaankiisa uu yahay mid jira taas baa rasuulka ilaahay noogaba sugan bal ina axaadiis alxawdi xawdka axaadiisiisu mutawaatiratan way tawaaturtay kama bayana dalika ahlulcilmi oo waa axaadiis marka leega duruq fara badan kuma timi asxaab badan baa siaan sheegayo dhowr soddon saxaabi ka badan baa warinaya oo kale oo mid kasta dee dariiq iyo sanadkiisii lagu warinayo uu leeyahay marka waa axaadiis inoo sugan oo rasuulka ilaahay xaggiisa ka sugan baynaya way tawaaturtaybo dee waa mutawaatirka axaadiistaas noocaa laguma magacaabayo kullina axaadiistaas oo kale bayhaqi ragga bee ugu cinaaya badan waa ahaa kitaab uu leeya albacthu wanashuur la yidhaaho dee majmuuca axaadiia iyo duruqdeeda oo kuba sheego ibnu kaiir kitaabkiisa annihaaya waa kitaabkiisan weynee taariikhda ah albidaaya wanihaaya cunwaanku wada yahay waliba dabacaadkii hore o dhan ee de ama dabacaadka intoodii badnaydee hore dee markii toddobada mujalladaha maca farisa sideeda mujallada mid kastaana toddobada hore laba jis yahay afariyo toban jis kaba koobnaa walow cunwaankani ku madbacaysan yahay albidaaya wanihaaya laakiin waxaasi bidaayadii unbay ahaayeen waayo wuxuu ka soo bilaabay ilaa dee khalqa samaawaat walardi iyo nebi aadamiyo waa soo waday rasuulka ilaahay ambiyadii hore waa soo sheegay iyo akhbaartoodii wixii lagaba hayay ama qur-aan ha noqoto ama axaadiis iyo dee taas haddana rasuulka ilaahay siiradiisii oo gaarna ay u saareen siirada ibnu kaiire madbuucina isagan bay ka dhex saareen mana siiro gaara ou dejiyamay jireen laakiin waa intii dee siirada ee bidaayaha ku soo aroortay bay gooni u madbaceeyeen oo gooni loo taxaqiijiyo loo saaray haddana halkaasuu kaba waday ilaa uu soo gaadhayo waqtiyaduu dhiman doono waqti in yarun kaba horeysay taas oo uu soo gaadhayo hadduu dhintay waa dee waqtiyadaa horteedin ayay joogsatay siiradiisu ay dhammaanaysay mee taariikhdiisaasi haddaba qaybtaasoo dhan oo inta badan kitaabka intuu ku intiwoodaa waa bidaaya walow cinwaankana bidaaya wanihaaya dee uula madbacaysayn ama annihaaya gaar bay u madbuceeyeen isagoo laba mujalad lagu madbaceeyo wuxuu ka bilaabmayaa nihaaya ashrada saaca ashrada saacu ka bilaabmi dee waa qiyaamadii adow bal marka ashraadii saacadu si fiican haddana qiyaamadii baa iman waxa iman jirna iyo naariyo umuurihii aakhiro dhan oo ashradu saaca dee adduunyadu marka ay sii dhammaanaysa uu kaba bilaabayo waxaa leeyahy qaybta haddaba nihaaya waxaana jira dabcaad imaka damboo kale soo dabca waynoo dee imaka labaataniyo mujallad gaadhe maca mujalladka faris haddaan kood iyo labaatan kuma darno baryo dambe lagu madbaceeye sacuudiga iyadoo cabdilmuxsin turki cabdalla cabdilmuxsin turkina uu kollay taxqiiqeeda kuba qoran yahay oo kale oo iyagu qaybinayeen si fiican u madbacaysan taasoo kale iyadee dabcaa dame nihayuu la socdaayo iyada dee nihayuu qayb ka mida bidaayihiin buu noqday wada socdaane waxaala nihaayadu waa qaybta haddaba markaa qaybta nihaayada xawdka isaguna duruqdiisa waa ku tatabuca soo arooriyaayo duruqda ama axaadiidta kuwa timi si fiican buu uga jamciya kolle xaafid muxajarna isagoon dee asaaniidiiyo waayo fatxubaari ee baab danbaa bukhaariyada uuba dhigtaa axaadiidtaas cidda wariisay iyo meelahay ku kala sugan yihin kutubtay ku kala sugan yihin isagoo casuunaya kollay isaguna waa soo arooriyaa dee sharxiisa dee aadheerka sareeya ama dee wax lamida ah, sharax lamidi ah, aanu jirinba isna waa ku arooriya bal marka waxaan leenahay axaadiistu way badan tahay a'immada kala duwan iyo keyrkoodna way tatabucaan way ka hadlaan oo way noo soo ururiyeenba oo dee waxa weeyaan iyagoo dee meelahay ku jireen iyo ciddii wariisay iyo mid kasta darajadii iyo waxyaalahaas sheegayaba waa wax tawaatire haddee marka majmuuceeda eegno axaadiis aad bay u badan tahay wa mujmaluha hadda markan axaadiisa isu wada deyno oo dee waxyaalo bal maalan aan si wada deynayno ama khulaasadeeda soo la soo baxnayo mujmalkeedu waxa weeye annahu waa xawdkan rasuulka ilaahay u sugnaaday xawdun xawd weeye cadiimun weyn xawdkuna asalka hore dee waa majmac meeshan dee ama barkada ama adigu biyaha adugu waxaweyaan adu ay isugu tagaan taas baa xawd la ydhaahaa biyo ay isugu yimaadaan ama biyo ay fadhiisaan oo kale haddaba waa xawd weyn oo yumaddu la siyaadinayo min sharaabi aljanna jannada sharaabkeedii laga siyaadinayo macnaa waxa weeye miisaamyo ama majarado oo dee jannada uga imanaya ama laba miisaab baa jira oo ku shubaya oo dee ama nahrigii kowsariya kaba imanayo oo ku shubaya ayaa jira isaguna maaha jannada dhexdeeda kuma yaalo dadkan dee haraada baabaka dee markay ka cabaan aan dib u haraadahaynbo waa inta aan janno iyo laba gaadhin waana jira khilaaf bayna ahlicilmi ma qabla siraadba mise wa bacda siraad oo dee qabla siraadba mise wa bacda siraad culimada qaarkood bacda siraad bay yidhaahaanoo markaa dee wixii halkaa ku hadhaye naarna uu ku hadho intii badbaadaysa ahlu jannihii ay wada badbaadaane ay siraadka ka gudbaan intaanay jannada gelin ayaa cabitaankoodaasi yahay taas bay dee culimmada qaarkood kolleyna bukhaari siraad dabadeed buu baabkiisa keenaayo waa malaata ishaaro xafid xajar iyo raglena qowlkooda ayay taasi tahay oo bal matalan taas oo kale qaadiciyaad iyo ragle iyaguba inbaa qowlkoodu yahay qolooyinka qaarkoodna waxa weeyaan waxay leeyihin may intaan siraadka la gaadhin weeye inta la joogo maxsharka weeyaanoo qulaynta qolkoodna waxaa xoogaynayaba rasuulka ilaahay baa wuxuu inoo sheegay salawaatuullaahi wasalaamu calayh dadbe waxa weeyaan ku soo arooraya oo xaggii xawdka u soo baylaya rasuulka ilaahayna garan doono oo dee calaamadoodii adigu uu garan doono inay jiraanoo markay ku soo dhowaadaan gees kale loola baydayo gees kale oo markuu idha waa ummadaydii la odhanayo ma ogid waxay dabadaa sameeyeen oo dee waxaweye dabadaa ayay wax bedeleen lagu odhanayo marka haddii dee dadka qaar loo diidayo laga celinayo hadduu ka dambeeyo siraadka uu kala dambeeyo siraadka cid janno gelaysa mooye cid kale halkaa ma gaadhayso siraadka ninka dhaafay waa nin janno galay nin badbaaday un weeye halkan kol haddii daata shimaal kuwo kaleo lala marayo xaggii bidixaa loo kaxaynaya haddana naar la geynayo rasuulka ilaah intaa loogu jawaabayo waxay tahay isla intaan dee siraad la gaadhin inay noqonayso ayaa kollay taasi qowlkoodu oo mala dee ishkaalka halkaa yar jire qolooyinkaa kuwa xambaarasida xaafid iyo waxaa kuba sugan dee in miisaab jannada xaggiisa kaba yimi uu ku shubayo jannaduna dee kolley waa jahanabe iyo markaasiyo dee waa siraad mar la dhaafo uuno markaasaa malaha dee iminka waa arin aakhiro qiyaas ma gelayo isagu iyo waxyaalo dee waxay noo ishkaalinaysaa inuu siraadkii markaa ama naari ay u dhaxayso miisaabka iyo waxaweyaan halku kaba imanayo halku kuba shubayo laakiin waa amar aakhiro dee aan isagu aan la tasawurahayn aan qiyaasna gelayn calaa kulli xaalin bal axaadiida cilinta iyo dowdka tilmaamaysa waxay keenaysaa inta qabla sira bn yab alghazali iyo qalab bay kuba tiriyaan inta qowlkaa dambe laydhaan marka horta waa taasi waa midoo waa de adigu waa meelaha culimo waxaan u jeedaa dee yar khilafa in ahlcilmi halkuu waqtigiisu yahay iyo taasoo kale barhkoodna sidaa suyuuda iyo dee qolooyin qowlkiisa yar xoogeeyey waxay ka dhigaan si laba xawd ay jiraan ah xawdkaa horo dee tan looguma talagalaya xawdkan marka dambe ay ka baxaan horta ay ka cabayaan dabadeed intaanay jannada gelina laba xawdoo mid qabla siraad iyo bacda siraad bal markaa waa si ay umuura ugu jamciyaanba taa kollayna qowlkoodu yahay iyagana kuwa sia iyagu kuma tageen wmujmlu anahu xawdun cadiimun yumad min sharaab ljana maahu biyiisu abyadu min allaban kuwa ka cad weeye caanaha wa axlaa macaana min alasali malakina kaba macaan wa adyabu udgoon riixan urta min almiski miskiga adyab diibba ah kaba udgoon dulow dherarkiisa iyo wacarduhu ballaarhkiisuna sawaaun kollayba waa marka axaadiista la isu wada geegeeyo dherarkiisa iyo ballaarkiisu ama dee way siman yihiin macnaha dherarkiisuna masiirata shahri baabuu noqon ballaarhkiisuna masiirata shahri baabuu noqon bal markaa waxa weeye taasoo iyagu way siman yihiin marka kulu zaawiyatin waa rukun iyo jaanib kastoo min zawaayahu jawaaniintiisa iyo dee dhinacyadiisaa kaba midi eh masiiratu shahrin oo dherarkiisuna masiirata shahri buu noqon indebalaadhkiisuna taasuu noqonayaa kiisaanhu koobabkiisana laga cabayaana ka nujuumi samaa ee ilaah baaba tirin karoo koobi karo waxdiyaha samada oo kale aad bay u badan yihiin man shariba minhu ruuxa kaba caba sharbatan cabid kaba caba oo mar un kaba cabaa masharba waa masdaru ujeedadu maaha mid ku noqnoqday mid durduurtay maaha ruuxa mar oo kala cabaa sharbo keliya ka cabaa lam yadmanna haraadayo bacdaha sharbadaa dabadeed abadan weligiiba dib uma haraadayo oo dee waa ruuxaas kii aan isaga naar iyo loogu talagalay waatan xataa calaamadii ha lahaado uu islaamka iyo dee uu rasuulka ilaahay dadka kuma garanaya bal haba garto barhkooda ha yidhaaho asxaabi asxaabi waxaweyaan waa tan laga celinayo <clears throat> bal haddaba kaas bay weeyaan waa khulaasadii ama mujmalkii axaadiida wa huwa acdamu xawdin xawdka ugu weyn weeye yowma alqiyaamati oo waa xalaaha ka ugu macaan weeye wa akharuha ka ugu badan weeye waalidan cid ku soo aroorta kolley xadiid bay kuba yimid ee nebi kastaaba xawd buu leeyay waxay isugu faanayaan bal cidda ku soo arooraysa badnideeda oo dee inayna weli yadu ka tiro bato dadka ku soo arooraya taasi waxay noqonaysaa dadkii isaga rumeeye raacay inay ka badan yihiin bay noqonka kale ee uu ka tiro badan yahay haddaba isaga rasuulka ilaahay xawdkiisani cid soo aroorta ka cabta kuwa waa ka ugu badanba weeye rasuulka ilahi dha wa aktaruhum waarida ama ah ka ugu badan maxawdkaygaas cid ku soo aroorta ambiyada axwaabdeeda ka ugu badan buu noqon wahuwa qiyaatu liummatii gargaar buu u yahay ummadiisa rasuulka ilaahay min cadashi yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha haraadkeediiyo wadamaihi waa isla mid cadash iyo dama haraadka maalinta qiyaama ee adag ayuu gargaar uga yahay haraadkaasaa kaga tegaya oo way ku oobaxayaan bal dee taasunahay dibna looma haraabayo fahuwa fadlullaahi calaa nabiyihi sala allahu calayh wasalam waa rasuulka ilaahay fadliyey fadligii ilaahay calaa nabiyi nabigiisa ugu tafadulay weeye sala allahu calayhi wasalam akramahu allahu tacaala bihi ilaah baa ku karaameeyey isagiiyo ummadiisina karaamay u tahay tani waana halkaa uu yihi ana faradakum cala alxawd ee waxaan ceelyo idinku sii ahay xawdka halkaas abaan jooga idinku sugayaayaan ceelayaan idinku sii ahay halkaas wafadalahu waanu fadilay calaa saa'iri alambiyaai ambiyada inteedii kale jacalana allahu min ahli xawdi fi lyowmi lmashhuud se aimada qaarkood ibn abi caasim iyo kitaabkiisaas noo kale ee rumaynta aan rumaynayn rumaynay inuu yahay xawdkaasi mid xaq ah oonaan inkirin markaasay dee qolooyin dawaaif ahlal ahwa ay uga inkireen taas aanaan u inkirin taas baan ilaahay waba taas ayaa waxaan rajaynaynaa si aan adduunyo ugu aqoonsanay u rumaynay noqnay inuu kuwa ka cabaya ee ku aroorayana rabbi nagaba yeelo jacalana allahu min ahli xawdihi lmawruud fi lyomi lmashuuda xawdkiisaas rasuulka ilaahay lagu soo arooriyo maalintaa dee markaa ah maalintaa la xaadirayo ee dad oo dhan lasoo wada saarayo ilaahay nagaba yeela amiin alkhulaasa al min makata guuragalkii ama dheelmintii maka lagaba dheelmiyo rasuulkii ilaahay ilaa baytlmaqdisna la geeyey xaqun xaq weeye oo dee maka laga guurageliyey habeennimo laga kaxeeyey habeennimo ay ahayd baytulmaqdis baa lagey taasi oo shay xaqa naska qur-aankana way noogu sugantahay walmicraaju ila asamaai xaqun fuulidii rasuulka ilaahay samooyinka fuulee la fuushiisiiyeen ilaa demeeli ahay ogin la gaadhsiinay idna shay xaqa weeye waataa nusuusta haabitadae sariixay nooguba timi walwaxyu fi samaai xaqun waxyigaa rasuulka ilaahay isagoo samada jooga loo soo waxyoodiyo wixii habeenkaa dhacay oo dhan ee dee inoo sugan waxaweye inoo sugani waa shay xaqa weeye waalxawdu xaqun <coughs> xawdkan rasuulkii ilaahay ilaahay ku karaameeyey ee bal weynadiisa iyo arrinkan uu leeyahay khasaa'istiisa kaga fadilay ambiyadii kale ummaddeedna markaa ummadii kale ay taa kagaba fadilan tahay ciddii ka cabtay ani dib u haraadayna isaguna shay xaqa weeye oon rumaysanna oon yaqiinsannahay ictiqaadkeennii kuba jira wa xadiidu rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay xadiidkiisuna Eh, xaqun fii hada lbaabi baabkan ahaaday waa baabkan micraajka hadday tahay baabkan xawdka hadday tahay eh, waa umuurahaasoo dhan wixii axaadiiee rasuulka ilaahay ka sugan weeye maa dee xadiid rasuulka ilaahay loo tiiriya ma aha eh, wixii axaadiiee rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh ka sugan ee baabkan ku soo arooray bal way tawaatureenba kuwan xawdkiiyo shay xaqa weeye munaqashadii idinka egan alfiqr aani cashar kole waqtigaynasaa ka yar celoolia halkaasina والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala wanaquulu waxaan ku qowlaynaa annagoo ictiqaadsanba dee ashafaacatu shafaacadu allatii shafaacadaasoo idakharahaa lahum ay idakharahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam lahum liummatih shafaacadii dee uu isagu u sii kaydsadayba se ducadiisii dee loo aqbali lahaa ee nebi kastaaba lahaa ee isagu uu u dibdhigtay markaa maalinta qiyaamaha si ummaddiisa ugu shafaaco qaadaba xaqun xaq weeye wax jira oo sugan weeye oo dee nusuustii iyadnoo mutawaafiri ay nooguba timi kama ruya si lagu wariyey fil akhbaari akhbaartii ujeeddadu axaadiis kala duwan iyo akhbaar kala duwanaysa inoogu timi oo dee kolley weliba siiqadu siday keenayso kala cabira ruuya inta badan waxyaalaha aan dee marka ama daciifka ama aan la sugnayn baaba loo isticmaalaayo laakiin taasi waa qaacido in badan oo fuqaha iyo muxadisiin ka midii ah aanay dhowrinba oo kolkol wax sugan dee sidanoo kale ay u isticmaalaane waa axaadiistii adigu mutawaafirka ahayd ee ta adigu badnayd say kuba timi walmiisaaqu cahdigii iyo ballankii adkaa alladii miisaaqaasoo akhadahu allahu tacaala ilaahay qaaday min aadama nebi aadam iyo wa durriyatihi durriyadiisa ka qaaday dee markaa taa ay kaba cabireen caalamu dar inay iyagoo ku sugan oo sii dee axaadiid kala duwan iyadna ay kuba timi nebi aadam dhabarkiisii ilaahay ka soo saaray duriyadiisii oo dhan wixii ka beermay oo dhan dee waa ilaahay subxaana wa tacaala qudradii dhabarkiisii inuu kaba soo saaray iyagoo aad u yaryaro amtaala dar ama quraanjayra oo kale oo ahbaal maalan taas dabadeedna dee waxa weeyaan iyagii uu waxaweeye uu garansiiyey markhaatigeliyeyna isaga rubuubiyadiisa iyo taas iyo inuu kelidee oo iyaguna taa qirteen mihaaqa adaga ee ballanka laga qaadiya markaa rabbi inaanay u shariig yeelin ay rumeeyaanoo baltaas iyaduna kollay hadalku waa inoo iman doonaa aayad qur-aanana shaaraxa soo qaadan doona ee kollaysa macnahana waa macna axaadiis dee tacadude ay kuba timi oo yar tafsiirkoodu ha kala badnaado waxa weeyaan haddaba taasna xaqun shay sugan oo saabit ah oo isaguna jira weeyoon ictiqaadsannahay iyadana rumaysannahay taas buur fiqradani laba qaybood bay ka koobantaho qaybta hore waa shafaacadii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh uga sugnaatay qaybo shafaacada ka midana isagunbaaba leh cid kaloo la leh oo la wadaagsanaysaa ma jirto dee qaybo shafaacada kaba mida oo isaga lala wadaagsanayo ambiyadii kale iyo malaa'igtii iyo mu'miniintiiba iyaguna ay shafaaco qaadi doonaan way jirtaa bal haddaba shafaacada rasuulka ilaahay u sugnaatay shay xaqa haabita ah weeyaan oo waxay ka mid tahay ee umuuraha aan ictiqaadinayno yaqiininayno taas bay kaga mid tahay kollay sharaxaana qaybo haba koobnaade inooguba iman doono qaybta labaadna bal waa cahdigaa hore inagu imuka inaan xusuusnaaninba dee iyadoo nebi aadam dhawarkiisa laga soo saaray durriyadiisii oo dhan bal masalan oo dee iyagiina markaa ishaadka inoo soo sardiyataas ay dhaceen oo cahdiga adaga laga qaaday rabbi subxaana wa tacaala qirashadii eyna rumayntiisa iyo iyadna bal fiqrada shaarixan ku arki doonaa alluqatu almithaaqu alcahdu lmu'akadu xagga marka la eego mithaaqu waa cahdiga mu'akadka cibaaradan iddakharaha lahumna dee faacilka halkan inoogumaba sugneetan anigu oo halkan lafdigiisa kuma sugna walaan arkay nusqooyinka qaarkood arkay ba dee ay barkood iska yar ay kuwa sugnaayeen laakiin waxaan filayaa mutuuntii dee san cibaaradeedu tanunbaabay ahaydba waxaana ku fasiray dakhalaha rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam liummati oo wuxuu uga jeedaa waxa saxiix xadiid bukhaariya muslim ay wariyeen iyo inooguba sugan likulli nabiyin dacwatun mujaaba wainii ikhtaba'tu dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaama bukhaariya muslim baa wariyey nebi kastaaba wuxuu leeyahay dacwo mujaaba ujeeddadu walow dee ducaa ducaaidinkoodii ambiyada la aqbalayay haddana dacwo gaaro oo la siiyey oo dee ijaabadeedu iyadu sideedii ay u fulayso rabbi u aqbalayo ummaddiisa kuba tacalluqsan ayaa nebi kastaaba lahaa markaa dee ambiyadii adduunyadiibaabay kulaba yimaadeen rasuulku markaa muxuu ihi ducadaydaa waa ducadaa gaarka waa duco gaar ahaaneed oo ka duwan ducooyinka kale oo ummadda ku tacalluqsan oo loo aqbalayo markaa wuxuu rasuulku yidhi wain ikhtara'tu dacwatii shafaacatan liummatii yowma alqiyaama ducadayda gaarkaas ahayd ee ahayd taa mujaabada ah la aqbalayo sideedii loo fulinayo adduunyo ilaahay kumaan baryin wax kumaan weydiisanoo wax kagamaan dalbin ee waxaan u kaydsaday u dibdhigayba iyadoo dacwadii caynkaas ahayd shafaaca ummadayda ummadayda aan ula shafaaco qaadayo kolleyna waa xadiidkasaan kuma fasirin ee qoleynkii kitaabka sharxay barhkoodna cibaarada in badani dee sharaxyada kitaabkani leeyahay waxay isaga yar badan yihiin sharax macno sharax alfaadeedba waaba iskaba yaryihiin oo waa macnihii fiqrada unbaaba dee ay sharxane waayan markaa laakiin sharax taxliiliyo alfaadeed kolay waa laga yaabaa dee waxyaalo way jiraan <laughs> laakiin inaanay saa u badnayn laakiin sharaaxda qaarkood waa cibaaradoodii dee xadiidkaa saxiixaana macnahayna u yimaado xadiid kaleo isaguna dee la laftiyaa kolley macnihii la macno ahaana waa jiraayeen bal markaa siaasaan ugu fasiray iddakharahaa lahum rasuulka ilaahay baa shafaacadan ilaahay aqbalayo eenu celinahayn baa wuxuu isagii adduunyadiyaday dacwadiisa ahayd la siiyey gaarka ahayd ee loo fulinayay ilaahay u aqbalayay ayuu u dhigtay u dibdhigay maalintaa baahidu ay badan tahay qiyaamada ummadiisiibuu u dibdhigay markaa shafaacada caynkaas waa khaasatan shafaacadii dee adigu shafaacadiiba si guud iyo shafaacadaa uu rasuulka ilaahay u lahaa iyo isaga u goonida ay ugu weyntay ashafaacata alcudma shay xaqa weeye ashafaacatu lirasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam shafaacadan oo rasuulka ilaahay u sugnaatay anwaacun qaybo iyo anwaac weeye acdamuhaa ta ugu weyni shafaacatuhu shafaacadiisii weeye liahli lmowqifi dadka iyagu marka la soo wada saaro mowqifka iyo maxsharka ehelkiisa uu shafaaco qadiyo jamiican xaalayin iyagoo dhan xataa yafsil allaahu baynahum ilaa ilaahay dee iyaga dhexdoodii kala saarayo oo xisaabtoodii ay markaa dhacayso markaa joogidii iyo taagnayntii badnayday taagnaayeen mowqifka looga raaxaynayo oo fa yaquulu llahu lahu ilaah baa wuxuu ku odhan ishfac shafaaca qaad iyo adigu shafaaca qaad tushafac shafaacada waa laga aqbalayaa ayaa la odhan wahiya taasna shafaacadan weyna saabitatun mid sugan weeye bilaa raybin shaki iyadoona ku jirin wa xaqun runna wee xaqna weeye waa shay saabitan waa isla macnoon markaasee haabitiya xaq bilaa maynin been aan maynku waa beenta oo dee waxa weeyaan ayaa kadibka un weeye oo alfa qowlaha kadiban wamayna waxslambidunbaashaacirkanatu la yimi waxaweyaan maynku waa beenta haddaba shay xaqa oo run ah oo jira oo dhacaya weeye wataasna wax beenoobaya maaha beenna <clears throat> marka wuxuu leeyahay shafaacada ta ugu anwaac weeyaane shafaacaadkii weliba khaaskaa baanu inoo tirinayaa dee waxaweyaan qaybo kaba mid ah culimmada qaarkood sida qaadiciyaad iyo nawowi anwaaca shafaacaad shaniya bay gaadhsiiyaan dee qolooyin marka la eego nusuus iyo aada loo sii tatabuco kaba badiyaa jirta sida ibnu kathiir oo kale iyo dee ilaa sideed iyo gaadhsiiya noocoo shafaacaadkaas imakana qaybo ayaa halkan inoogu wada iman doona haddii a la qolooyinkan kitaabkan sharxayna kuwooda yar waasaca barhkood khaasatan dee taa ibnu kathiir iyo habar raacayna anwaacda wada tiri ayaa jira marka wuxuu leeyahay shafaacaadka rasuulka ilaahay leeyahay ta ugu weyni waa shafaacat alcudmaa shafaacada cudmadii waxa weeye marka dee ilaahay dadka oo dhan isugu wada keeno meesha xisaabtu kaba dhacaysiyo carasaadkii qiyaamaha ee mudalad